bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin baabu اlmafcuuli bihi qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wالnasb lilmafcuuli xukm wajaba ka qowlihim saada alamiiru arnaba wrubama ukira canhu اlfaacilu naxwu qad istawfa اlkharaaja alcaamilu wain تقل kalama muusaa يعلى faqadim ilfaacila fahwa awlaa waxaad dhihi kartaa musanifkii raximah llahu tacaala meesha tan wuxuu ka bilaabay haddana mansuubaadkii dabcan asagoo aan marfuucaadkii dhamaystirin ee mubtada iyo khabar iyo faacil iyo naaibulfaacil iyo maxaan ku iraahdaa ishtigaal oo mutaradid beyna almansuubaat walmarfuucaat ah yuu wuxuu uga gudbay mafcuulu bihi mafcuul bimacnaa man fucila bihi alfaclu waayo ninka ficilka lagu sameey a mafcuulu bihi la yidhaahda istilaax ahaanna waxa weeyaan mafcuulu bihi istilaax ahaan waxaa lagu yidhaahdaa huwa aladii waqaca calayhi ficlu lfaacili faacilka ficilkiisa midkuu ku dhacay yaa la yidhaahdaa maxaan ku irahdaa mafcuulu bihi marka mafcuulu bihi wa huwa اlism اlmansuub aladi waqaca calayhi ficlu اlfaacili waa isim waa mansuub waxaa ku dhacay ficlu اlfaacili faacilka ficilkiisa marka mafcuulu bihi laga hadlayo waxaa munaasib ah in lagu xasuusiyo afcaasha laba qeybay u qeybsantaa mafcuul haddaad maqashid waa ina ficil mutacadi a ah la helaa marka ficilka hadduu laasim yahay uusan mafcuul u baahneen yaktafi maxaan ku iraahdaa bifaacilihi markuu ficilka mutacaddi la helo yaa mafcuulna la heli karaa nuqdadaas horta waa asaasi waxay noogu imaan doontaa mafaaciisha markaan ka hadli doono baabka asiga hadda ka dambeeya wa kulu ficlin mutacaddin yansibu u dhihi doono nuqdada labaad mafcuulu bihi wa in waqaca leh ficlu lfaacili labu u kala baxaa mid oo macnaha xisi ah haddii tidhaah daraba caliyun khaalidan haddaa tirahdid khaalidkii waxaa ku dhacay ficilkii oo cali uu sameeyo garaacitaanka ah marna waxaad leedahay mafcuulkii macnawi bou noqonaabo yuu noqonayaayo waxaad leedahay akhaafu ashara fiiri hadda ashara mafcuulu bihi ala ciraaba maca daalika sharti wax hadda ku taaban kartoo la yaqaanoo la arki kara ma ah laakiin macnawi waay wataqu llaaha waxyaalahaas oo dhan mafcuul macnawi awa marka wالنصb للmfcuul xukm wajaba ka qowlihim saada الamiiru arnaba wالnasbu kordhigii lilmafcuuli la kordhigo xukmun weeyaan xugumkoo wajaba waajibay in mafcuul bihi la nasbiyo waa xugum oo waajib oo mafruuqu minhu ah ka qowlihim weeyaan mithaalkiisii oo saada alamiiru amiirkii wuu ugaarsaday arnaban bakaylow ugaarsaday aa tiri marka mafcuulu bihi wuxuu ka mid yahay mansuubaadkii midda labaad wuxuu ka mid yahay fadla mafcuulu bihi waa fadla fadla haddii lagu yihahdo cumdat lkalaam mid ma ah walidaalika yajuusu xadfuhu in la gooyaa bannaan iyadoo daraba caliyun khaalidan ahe eh, daraba caliyun cali ugu garaacay baad dhihi kartaa adoon mafcuulkiisa sheegin marka qaarkeed waxaa laga yaabaa ana cadama dikri اlmafcuuli anfac fi اdalaala min dikrihi faama man acطىa wاtaqaa wasadaqa bاlxusna faama man acطىa acdaadaas hadda ficil waay wa hada اlficlu laysa liannahu yatacadى ilى mafcuuli waaxid inamaa yatacadى ilى mafcuuleyn labadiisii mafcuulna waa la gooyey marka waxa weeyaan sidaasba wuxuu ku yahay مفعول به fadla fadla marka laleeyahay mar kasta waa la goyn karaa maaha laakin min axkaamihi anahu yajuusu xadfuhu liannahu fadla ayb marka wanasbu kordhig lilmafcuuli la kordhiga xukmun weeyaan wajaba waajibay oo ah mafruuqun minhu ka qowlihim weeyaanoo saada lamiiru amiirkii baa ugaarsaday arnaban atiri bakaylo marka arnaban ficla الsaaidi wahwa اlamiir waqaca calى اlarnabi wa rubamaa ukhira canhu lfaacilu naxwu qad istawfa lkharaaja alcaamilu wa rubamaa waxaa la arkaa ukhira in la dib mariyo alfaacilu faacilkii canhu can mafcuuli macnaha wa rubamaa ukhira markuu ku leeyahay waxaa ka fahamtay ana alasla an yataqadama alfaacilu calaa mafcuulihi sidaasaa asalki ah laakiin mar fii gayri اlasli waxaa laga yaabaa an yataqadama almafcuulu cala alfaacili naxwu qowlika oyaano qad istawfaa waxaa dhammaystirtay alkharaaja ujradii alcaamilu ninkii shaqaalaha ahay wixii laga rabay wuu ka soo baxay camalkii loo diray marka ujradiisa wuu mutaystay waa fiiri marka qad istawfaa alcaamilu alkharaaja bay wa waritha sulaymaanu daawuuda sidaas ay ahayd awalkii hore marka jawaazana waxaa loo soo hormariyey alkharaajkayaa loo soo hormariyey marka ka maxaa la yidhaahdaa taqadum اlmafcuuli calى alfaacili jawaazan laakiin waa banaanaasha waa meesha tan oo qad istawfaa alcaamilu alkharaaja waa la dhihi karaa wa in taqul haddii aad tirahdid kalama muusa muuse wuxuu la hadlay yaclaa ninka la yihahdo la hadlay faqadim hormari alfaacila hormari fahwa asiga awlaa asaa owleysan bicnaa fahwa alawjab waay marka meeshan wuxuu noogu sheegay ana taqaduma alfaacili cala almafcuuli yakuunu calaa xaalayni alxaala aluulaa taqdiimuhu calayhi jawaazan faacilkii oo mafcuulka laga soo hormari jawaazan waa mithaalkii hore qad istawfa kharaaj alcaamilu midda labaad wujuubu maya a ah, midana waxa waaye taqadumu اlfaacili cala almafcuulu bihi wujuuban <clears throat> marka waxay ahayd asalkii in faacilkii la hormariyo mafcuulkii eh, maxaan ku iraahdaa la dib mariyo mar marka waxaa jirto faacilkii waa la soo hormariyey wujuuban oo sidii asalka ahayd in lagu keenaa waajib ah eh. kalama muusa yaclaa saddex xaalo waa markaas haddii faacilkii mafcuulkii ay icraabta isaga mid naqdaano laga kala awsan icraabta ay ka muuqanin faacilkii in la hormariya ay awal asal ahayd in waajibnim la hormariya ay noqonaysaa wuxuu ku miithaaliyay kalama muusa yaclaa hadda labadan muusa waa in faacil laga dhigo yaclaana mafcuul laga dhigo liannahu haddii yaclaa asoo mafcuul ahoo ninka lala hadlay asiga uu yahay lasoo hormariyo faacil inuu yahay inuu mafcuul yahay lakalama garanayo liannahu icraabtii kala bixi oo ka muuqanaheed ma leh labada maqsuuray noqdeen marka haddii labadii ciraabtoodii la kala garanaynin hadba midkii faacil in la hormariya waajib eh, oo aad leedahay kalama muusa yacla haddaad faacilka yacla ujeedidna kalama yacla muusa baad leedahay ilaa an takuuna hunaaka qariina lafdiya aw macnawiya qariinadi lafdiya waxaa ka mid eh haddaan idhaahdo kalama muusa alkariima yacla haddaan idhaahdo muusa inuu mafcuul yahay yaa muuqanayso liannahu sifadan oo alkariim oo la kordhigay waxay daliil u tahay mawsuufkeeda ka horeeyo muusaa inuu mansuub yahay yaclaana faacilu noqnaa waa qariina lafdiya wa qariina macnawiya yaa noqon karto waxaa tiri ardacat asuqra alkubraa ardacat asuqra alkubraa haddaa tirahdid waxaa weeyaan suqraadaas lafdi aanba ha ku hormartee inay mafcuul tahay waa la fahmaa liana alcaada jarad ana almarأata alkubraa hiya alatii turdicu asuqra mida oo suqra mida yar waa la nuujinaya waxaa lamid e haddaa tiraahda akala akala alkumathra muusa kumathra iyo muusa hadda laba isimo isla maqsuur ah waa craabti kama muuqanayso laakiin inay kumathra ay mafcuul tahay yaa kuu cadaynahan qariina macnawiyo waa lianna kumathra waa faakiha faakiha wax ma cuntaa idaa la cuna shayga la cunana mafcuulow noqdaa faacil ma noqdo wbitaali yatacayan an takuuna kumathra mafcuulu bihi muqadam wa muusa faacil muahar marka almuhim hadday labadii ism craabta aysan ka muuqanin in faacilkii a la hormariyo waajib waa nuqdada koobaad nuqdada labaad haddii mafcuulkii ou maxsuur noqdo faacilkii in la hormariyaa waajib oo asarkii lagu keeno oo waxaad leedahay maa daraba caliyun ilaa khaalidan maadaama khaalid ou mafcuul yahay maxsuurna ou yahay waa la dibmarinay wixii oo maxsuur ahoo dhan waa la dibmariya marka maxsuur haduu mafcuulki noqdo faacilki asal ahaana loo hormarina waxaa lamid eh hadduu faacilkii damiir noqdo mafcuulkiina ou isim daahir noqdo faacilki asalkii siduu ahaay in la hormariyo waajib ay noqona waxaad leedahay darabtu caliyan haddaa tiraahdi caliyan mafcuulow noqday ta'dina waa faacil marka mafcuulka lama soo hormari karo ma dhihi kartid daraba caliyan tu lama dhahay haddii uusan ahayn damiir oo maxsuur ah haddii la yidhaahdo maa daraba caliyan ilaa ana damiirkaas maxsuurou noqday oo munfasil ah waa la dibmari karaa faacilki marka hadihi alaxwaalu thalaatha mima yajibu taqdiimu lfaacili cala almafcuuli calaa asaalatihi waxaa jirta xaalaad mafcuulkii maxaan ku iraadaa in lasoo hormariyo ay waajib tahay oo faacilki in la dib mariyo waxaa kamid ah eh, an yakuuna almafcuulu damiira walfaacilu isman daahiran shagalatnaa amwaalunaa haddaa tiraahd ka qowlihi tacaala shagalatnaa amwaalunaa dadkii uu noogaga waramay shagalatnaa naadaas hadda mafcuulu bihi waay amwaaluna faacil muahar waay mafcuulkan in la hormariyo waajib waaye lianna almafcuula huwa damiir mutasil damiirka hadduu mutasil yahay faacilkan uu daahir noqdo in mafcuulka lasoo hormariyaa waajiba mar waxaa jirto annahu yajuusu taqadumu lmafcuuli laysa cala alfaacili faxasbu bal cala alfaacili walficli oo hadda waxay daraba caliyun khaalida khaalidan daraba caliyun aada leedahay mafcuulkii ficilkii uu ka hormari karaa baynamaa faacilka ficilkiisa kama hormari karo horyaan usoo sheegnay almuhim hunaaka axkaam oo waxaa weeyaan muhim walidaalika min ahami almuhimaat an yakuna an yakuuna aطaalibu fatinan fi fahmi اlmacaani bxayثu yakunu qaadira calى tamyiizi ma huwa faacilu mima huwa mafcuulun walidaalika ardayga haddii uu yidhaahdo waxaan sidooda ku xifdi uusan xaawilin macno ahaan inuu dhadhamiyo weligiis naxwada ma barto naxwo markii aad bara rabtid waxaa la rabaa inaad macaanida aad u fiirsatid oo waxaan aad iska icraabin faacil ilaa bacda taakud ana alficla waqaca minhu aadan icraabin hada mafcuul ilaa bacda taakud anahu waqaca aleyh ficlu alfaacili marka wanasbu nasbadii lilmafcuuli la nasbiyo xukmun weeyaan xukumkoo wajaba waajibay ka qowlihim aa tiri oo saada alamiiru arnaban marka aan leenahay mafcuulkii waa mansuub ma aha ardayga sida maskaxdiisa kusoo degdegayso fatxadaas keliga ma aha mafcuulkii waa mansuub markii la yihah waxaa rabaa maskaxdaada dhan oo kaamila ah inaad u rartid baabkii oo calaa oo asmaadii oo dhan iyo inaad u rartid oo waa maxay isimka la nasbinayo ma isim mufrad baa oo fatxaa lagu nasbina ma tathniya baa oo ya baa lagu nasbina ma eh, asmaau sita miya oo alif baa lagu nasbina ma jamcu lmudakari saalim biya ya baa lagu nasbina ma jamcu lmuana saalim miya ta baa lagu nasbina hadda arnaban meesheedu haddii uu eh, maxaan ku iraahdaa uu ismu min asmaai sita uu joogi lahaa oo aad dhile daraba alamiiru akhaaka aad dhihi lahayd liannahu daraba alamiiru waa ficil iyo faacil akhaa waa min asmaai sita mafcuulay dhacday mafcuulna waa mansuub asmaa lkhamsana maxaa lagu nasbi jiray alif sidaa baa la rabaa marka in aad u fahamtid wa rubamaa waxaa dhici karto ukhira alfaacilu faacilki in la dib mariyo canhu can ilmafcuuli laga dib mariyo jawaasan si oo iska banaan naxwu qowlika qad istawfaa waxaa dhamaystirmay dhammaystirtay alkharaaji ujradiisi alcaamilu wa in taqul haddaad tidhaahdi kalama muusa yacla muuse waxau la hadlay yacla muusa huwa almukalimu wa yacla huwa almukalamu فقدم الفاعل faacilkii hormari oo muuse faacil ka dhig yaclaana mafcuul ka dhig fahuwa awlaa midaasaa wanaagsan wanaagsan maana fahuwa alwaajib weeyaan liannahu haddaan yaclaa asoo mafcuuli aan hormarino dadka ninkii akhrinaya marka laa yufariqu bayna almukalimi w almukalam ayib intaas aan mafcuulka ku dhaafno craabti aanu laabano wاnasb alwaaw listinaaf annasbu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi lilmafcuuli jaaru wa majruuru mutacaliqu wاlnasbu lilmafcuuli jaaru wa majruur mutacaliqu biاnasb lilmafcuuli oo kale hadda kadib jaari majruurka waan soo gaabinayna kitaabka laba ubar buu ku dhow yahay waxaan leenahay lilmafcuuli allaamu xarfu jar mafcuuli ismun majruuru bilaam wa calaamatu jari kasra daahira hadda kadib waxaa lagu leeyahy lilmafcuuli jaarun wa majruur ayib xukmun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wajaba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wata walalifu liliطlaaq walfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu yacuudu ila alxukmi waljumlatu min alficli walfaacili wajaba fi maxali rafcin fii maxali rafcin sifatu lilxukmi xukumkoo wajaba ka qowlihim khabar wa mubtadauhu maxduuf wاtaqdiir wadalika ka qowlihim saada ficlun maadin mabniyun cala alfatxi alamiiru faacil marfuucu calaamatu rafcihi dama daahira arnaban mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili saada alamiiru fi maxali nasbi maquulu qowlihim wa rubamaa ukhira canhu اlfaacilu alwaawu lilistinaaf ruba makfuufa maa kaafa ruba hadday maa la xiriirsato camalkeeda way burisaa waxaa ibnu maalig o uri wasiida bacda ruba wاlkaafi fakaf haddii maadi la ziyaadiyo bacda ruba iyo kaaf oo kama iyo rubama haddii la yidhaahdo kafa inan ruba ay hadda maanta camal qabanin waxaa kugu daliil ah ukhira oo ficil ahay gashay baynamaa ruba min xuruufi iljaray kamid ahaan jirtay xuruufiljarana waxay gaar ku tahay asmaa kale inay gasho lamaa uhmilat wa ulqiyat can ilcamali dakhalat cala alasmaa cala alafcaal kuliha ukhira ficlu maadin mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyun cala alfatxi canhu jaaru wa majruur mutacaliqu biukhira alfaacilu damiirkaas mabni leh waa canhu de damiirkeed alfaacilu naa'ib alfaacil marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi waljumlatu laa maxala laha min alcraab naxwu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu wdalika wadalika mubtada naxwu khabar qad xarfu taxqiiq istawfaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى اlأlifi manac min duuriha tacaduru istawfaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadara calى اlأlifi manac min duuriha tacaduru alkharaaja mafcuul bihi muqadam mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi alcaamilu faacilu muakharu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fi maxali jarin mudaafu ilayha naxwida loo idaafi hadaadan qowlika soo qadarin wa in taqul alwaaw listinaaf in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayn اlawalu ficlu sharطi wthanي jawaabuhu wa jazaؤuhu taqul ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta kalama ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi muusa faacilu marfuuc wcalaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlifi manac min ظuhuriha tacaduru yaclى mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlifi manaca min ظuhuriha tacaduru wاljumlaة min alficli wاlfaacili kalama muusa fi maxali nasbi maqulu taqul faqadim alfaau waaqicatu fi jawaab shardi qadim ficil amr mabniy cala الsukuun wa inamaa kusira litakhalusi min iltiqaaءi saakinayni wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta alfaacila mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili faqadim fi maxali jasmi jawaab الshardi fahuwa alfaau xarfu caطfi huwa damiiru munfasil mabniyun cala اlfatxi fi maxali rafci mubtada أwlى khabru اlmubtada'i marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlifi litacaduri wاljumlaةu fahuwa أwlى macطuufaة calى jumlati faqadim baabu dana waakhawaatiha qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wakulu ficli mutacadin yansibu mafcuulahu mithlu saqaa wayashrabu laakina ficla shaki wاlyaqiini yansibu mafcuulayni fi اtalqiini تquل qd khilt الhilاaل laaئxa وqad wajdت الmusتashاara naasxa وma adن cاamira رaفiiqa وlaa arىa lii khاalda صadيiqa وhakda tsنc fي calimtu وfي xasibtu ثuma fي zacمtu intana waxaan ka gelaynaa dana wakhwaatuhaa dana waأkhwaatuhaa meeshan in lagu sheego munaasabada keentaa waxay tahay أnaha tansib الmafcuulayni marka musanifki fiiri mafcuulu bihi intu noo sheegay waladii jarat caleyhi caadat anaxwiyiina ah, in mafaaciisha lays raaciyo oo mafcuulu bihi haddii la keenay mafcuulu mulaq mafcuulu lahu mafcuulu fiihi in mafcuulkaas in la keeno laakiin asaga yahumuhu hunaa inuu mansuubaadkii sheego markaasuu dhanniyo akhawaadkeeda halkan ku sheegay eh, kathiir min anaxwiyiina daniga akhawaadkeeda fii baabi marfuucaada lagu sheega ma aha anaha e, tarfac laakina waasikhday qeyb ka tahay oo mubtada iyo khabarka yay ayada gashaa marka mubtada iyo khabar oo la sheego yaa caadatan waxaa lagu xijiyaa nawaasikhda mubtada iyo khabarka oo kaana iyo ina iyo wixii lamid ah marka dhanna min baabi lmunaasaba meeshaasaa lagu sheegaa in baabulmansuubaat lagu sheegana laa ishkaala liannahaa tansibu mafcuuleyni ayada ishkaal ma laha marka hadda maanta wuxuu milacsaday musanifka bisarfi الnadar calى anaha min الnawaasikhi laakinaha tansibu اlmafcuuleyni yuu ka fiiriyey marka dhanna iyo akhawaadkeeda waxaa u madkhal ah min annaaxiya ficilka waataan hore soo sheegna laba u qeybsamaa ficil mutacadi iyo ficil laazim ah laazim hadda musanifka kama hadlin wa huwa aladii yaktafi bimarfuucihi ficilka laazimka marfuuc low qaata jalasa muxamadu dahaba khaalidun maxaan ku irahdaa qaama maxaan ku irahdaa cumaru sidaas afcaashaas laazima la yihah mafcuul uma baahno ila ida udkilat maa yajcaluhaa mutacadiya hadda qaama iska eed haddii hamse laga hormariyo aqaama la yidhaahdo aqaama cumaru caliyan cali buu istaajiyey mafcuulay qaadanay dakhalay iska eed wuu galay laakiin adkhala wuu geliyey mafcuulay qaadanay kharaja bay iska ahayd akhraja ama haddii la shidana waa lamid haddii kharaja ahayd kharaja haddii la yidhaahdo marka haddana ficil mutacadi bay noqonaysa marka ficilkaas laazim waxa qeyb wa ah. ficil mutacadina waxaa la yihahda wahuwa اladii laa yaktafi bimarfuucihi inamaa yatacadaa ilaa mafcuulihi ficilkaas waxa weeyaan mutacadiya la yihahda ficilka mutacadiga anwaac bus u kala noqda mid yatacadaa bxarfi jarin marartu bizaydin dahabtu bcamrin haddaad tirahdid ficilkaas waa mutacadi laakiin daciif ah laa yastaiic an yasila ilaa mafcuulihi binafsihi inamaa yaxtaaju lilisticاanati bxarfi jarin xataa yasila ilaa mafcuulihi marartu bizaydin saasaa laleeyahy oo wuxuu u baahan yahay xaraf jaar oo sidii qofka markuu waayeel noqdo soco waayo ou usha u kaalmaysto yaa ficil waxa waa nooc min laasimnimana waa ku jirtaa mutacadinimana way ku jirtaa marka mafcuulkiisa toos uma qaado karo ul ou ugu tukubo u baahan yahay marka xarf min xuruuf iljarya la siinaa oo tusaaciduhu cala alwusuuli ilaa mafcuulihi marartu bizaydin saas waay midna waxa waa yatacadaa ilaa mafcuulin waaxidin darabtu caliyan atiri afcaasha taasaa u badan inay hal mafcuul qaadato waxaa jira ficil yatacadaa ilaa mafcuuleyni midka labada mafcuul oo u gudbaya yaa laba qeyb u kala baxa ficil yatacadaa ilaa mafcuuleyni laysa asluhumaa mubtadaan wa khabaran mithla acطaa iyo kasaa oo kale waay haddaad tirahdid acطaytu caliyan dirhaman haddaad tirahdid ficilkan acطaad hadda caliyan mafcuulu bihi waa dirhaman mafcuul thaani waa labadaa mafcuul asalkooda mubtada i khabar ma ahayn oo liannahu ma dhici karta caliyun dirhamun mubtadi khabar isuma noqon karin midna ficil waa yatacadaa ilaa mafcuulayni asluhuma mubtada wa khabar wa midda hadda aan galayno daniga akhawaadkeeda ah daniga akhawaadkeeda labadeeda mafcuul asalkooda mubtadai khabar ay ka yimaadeen haddaad tiraahda danantu caliyan qaa'iman cali waxaan u malayay inuu istaagan yahay haddaad danantu goysid caliyun qaa'imun mubtadai khabar ay soo baxayaan waxaa jira ficil yatacadaa ilaa mafcuuleyni wa huwa aakhiru alafcaal ficil saddex mafcuul qaadanayo wax ka badan ma jiraan afar mafcuul ma jirto ficilkaas oo saddexda mafcuul qaadanayo waxa weeyaan asalkiisa dani akhawaadkeedu ka mid yahay mathalan calima oo kale awal lama mafcuul qaadanaysay yaa hamse la geliyey waxaad leedahay aclamtu waxaan ogeysiiyey zaydan ninka la yidhaahdo caliyan musaafirin nin yahay yaan ogeysiiyey fiiriya markaan aclamtu zaydan waxaan ogeysiiyey caliyan ninka cali a ah musaafiran inuu yahay marka zaydan mafcuulu bihi awal caliyan mafcuulu bihi thaani musaafiran mafcuulu bihi thalith saasay noqonaysaa marka eh, danaya akhawaadkeeda markii laga hadlayo afcaashan dani akhawaadkeedu waa badan tahay laakiin ardayka ka madkhal ahaan waxaa laga rabaa inuu ogaado awalan afcaashan way qeybsantaa laba bay u qeybsantaa afcaal oo la yiraahda afcaalu tasyiir ama taxwiil iyo afcaal quluub bay marka u hore u qeybsantaa musanifka musanifka qeybta hore oo afcaalu taxwiil la yirahda maba ka hadlinba afcaalu taxwiil waa daniga akhawaadkeeday ku jirtaa laakiin qalbiga kama dhacda acdaaday ka dhacdaa mathalan waxaad leedahay sayartu tiina ibriiqan haddaad tiraahdid sayaradaas laba mafcuulay qaadataa asalkoodana mubtada iyo khabar bay yihiin laakiin afcaal quluub ma ahane waxa weeyaan afcaal oo arkaan ah liannahu markii dhoobada jalmad laga samaynayo wax in qalbiga uu ka shaqaysiisa uma baahne waxa weeyaan gacmaha lagaga shaqeeya laakiin haddaad tiraa calimtu zaydan qaa'iman cilmiga wuxuu ka yimaadaa qalbiga marka afcaasha oo afcaalu taxwiil la yidhaahdo oo ay sayara xawala itakhada jacala oo bimacnaa sayara a ay ku jiraan ilaa lix iyo todoba la gaarsiiyaa afcaalu taxwiila la yidhaahdaa arkaantay ka dhacaan musanifka kama hadlin laakiin maskaxda geshay inay afcaashaas jirto kow afcaalu اlquluub waa mida hadda musanifka uu ka hadlay ayadaa laba u qeybsanto maa yufiidu الdhanna wa huwa alaglab wamaa yufiidu اlyaqiina iyay labadan u qeybsadaan waxa qalbiga ka dhaca oo afcaal oo dhanni akhwaadkeeda ah ayaa labadaas u qeybsamo mathala ra'aa iyo calima iyo daraa iyo maxaan ku iraahdaa eh, iyo wahab eh, iyo wixii lahal ah yaqiinay si asal u faa'iideeyaan haddaad tiraahdid calimtu muxamadan qaadiman waxa weeyaan waxaad hubtid boqolkiiba boqol inuu imaanaya calimtu laga cabira ayib eh, kuwa kale waa dana iyo khaala iyo xasiba iyo zacama iyo afcaalu lquluub oo dani faaidaysa weyaan haddaad tiraahdid xasibtu caliyan qaadiman inuu imaanayo u malaynaya markaadan hubin laakiin agtaada uu ku rajaxan yahay inuu imaanayo oo agtaada waxaa ku badan ficilka maxaan ku irahda labadiisa mafcuul inay dhacayaan dana ayaa laga cabiraya ayib daniga muqaabilkiisa wahmi weeyaan shakina waxaa weeyaan boqol kiiba konton sheyga markaad xubtid yaa shaki la yidhaahdaa marka khulaasat lqowl afcaashan ama taxwiili ha ahaato ama quluub oo yaqiin faa'iideynaya ha ahaato ama iyadoo oo macnaha dani faa'iideynaysa ha ahaatee dana iyo akhawaadkeeda tansibu mafcuuleyni asluhumaa mubtada wa khabar intaas madkhal hanoo noqoto markaasuu musanifka wuxuu leeyahay wa kulu ficlin ficil dhammaantiisa ficilko mutacadin ee gudbayo yansibu mafcuulahu mafcuulkiisou nasbiyaa mithlu wadaalika mithlu qowlika weeyaano saqaa iyo wayashrabu aa tiri saqaa wuu waraabiyey ficilkan saqaa ah waxaa weeyaan saqaytu maa laba mafcuulo u gudbaa saqaytu caliyan almaa hadaa tira laba mafcuulo u qadba sharibana hal mafcuulay qaadataa oo shariba almaaa ama sharibtu lmaaa baad leedahay sharibtu lxaliiba sharibtu labana hal mafcuulay qaadataa marka ficilkaas labadoodaba ama hal mafcuul ha qaato ama laba mafcuul ha qaatee mutacadiya lagu magacaaba tan waxaa ishkaal ah hadda fiiri wa kulu ficli mutacadin yansibu mafcuulahu mithlu saqaa wayashrabu haddaa la yidhaahda yashrabu waxaa waxaa khalal ku dhacaya wasankii oo macnaha aakhirkii liannahu waxaa la rabaa shadriga horo kelimada uu ku dhammaanayo labada shaqalo ugu dambeysa inay isleeyihiin yansibu hadii layihahda yashribu inay noqotaa la rabaa oo baadi iyo baadi waa isla godnaadayan saadka inuu hoos dhigan yansibu yashribu radan inay hoos dhiganto ficilkan hadda shariba yashrabu waa mudaariciisa marka yushribu hadii la yidhaahdana inay ashraba jirto oo ficilkaas hamze inay geli karto in la taakuday u baahan tahay laakiin haddii yansibu yashrabu la yidhaahdo waxaa dhacaya khalal aanan dhicin fiiri hadda kulligood alfaacilu alcaamilu yaclaa awlaa labada xarafoo ugu dambeysa shaqalkooda in isleeyihin ay isla kordhig haday yihiin isla hoos dhig ina yihiin labadooda in iswaafaqsiin al rabaa calaa kuli xaal macno ahaan waadix waayo ayib laakina ficla shaki walyaqiini yansibu mafcuuleyni fi talqiini laakina ficla shaki shakiga ficilkiisa iyo walyaqiini shakigaas wuxuu hadda ka wataa daniga afcaasha faa'iideynayso laakiin shaki iyo dani labay kala yihiin dani waxaa lagu magacaabaa idaa tarajaxa cindaka axadu ljaanibayni dani baa la yidhaahda idaa tasaawa alamraani cindaka shaki baa la yidhaahda idaa dacufa cindaka axadu lamrayni fahu wahmi weeyaan idaa taakada alkhabaru cindaka fahuwa yaqiin sidaa in loo kala ogaado marka shaki hadda in dhani looga cabiro waa laga fiican yahay laakina ficla shaki shakiga ficilkiisa iyo walyaqiini yansibu mafcuuleyni laba mafcuul buu kordhigaya fi talqiini markii macnaha laysu laqinayo oo wax laysbarayo marka hada maxalu shaahidka yansibu mafcuuleyni axad asluhumaa mubtadaun wa khabar intaas ku darso naxw waxaad taquul waxaad leedahay qad khiltu waan u maleeyey alhilaala bishi laaixan inay tahay mid iftiimayso waqad wajadtu waan helay almustashaara ninka la hadal weydiinayo naasixan inuu yahay mid oo dadka u nasiix mustashaar ninkii aada shoor weydiinaysid waa wamaa adunu umalay maaya caamira ninka la yihahda rafiiqan inuu yahay nin macnaha oo oo safar lala geli karo oo rafiiq ah oo muraafiq noqon kara ma aha rafiiqna ninka tura waa la yidhaahdaa ayib walaa araa uma arko lii aniga khaalida ninka khaalid liira isuma arka sadiiqan in u yahay markaasuu yihi wahaakadaa sidaas baa tasnacu ku samaynaysaa fi calimtu calimtuna sidaasaad ku samaynaysaa oo hadda wajadtu iyo khiltu yaan kuu miithaaliyey wajadtudaas iyo khiltu waxaad leedahay waxaa lamida calimtu wa fii xasibtu huma fii zacamtu waxay kala mid tahay min xayثu اlcamal laakiin macaanida way ku kala duwan yihiin oo calimtu iyo wajadtu iyo araa saddexdaas waxay faa'iideynayaan yaqiin xasibtu iyo khaala iyo zacama saddexdaasna waxay faa'iideynayaan dhanni weliba zacmiga ugu sii daciifsan walidaalika waxaa la yihahdaa aلzacmu maطiyaة اlkadibi ninka markuu been inuu sheega uu rabo yaa waxaa la hadalkiisa ninka markii eh, in hadalkiisa iyo mustawaha uu leeyahay la sheega zacama laga cabiraa zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu bas waxaa u baahan hal masale keliya in lagu baraarugsanaado oo ahayd dhanna iyo akhawaadkeeda labadooda mafcuul markay nasbinayaan waxaa weeyaan idaa taqadama idaa taqadamat hadihi alafcaalu cala almafcuuleyni oo haddaad tiraahdid dhanantu caliyan qaa'iman labadii mafcuul way dib mareen laakiin idaa tawasatat hadihi alafcaalu bayna almafcuulayn oo waxaa layidhi qaa'iman dhanantu zaydan yaa la yidhi oo dhanantiyaa waxaa dhex dhacday labadii mafcuulay dhex martay marka waxaa laleeyahay yajuusu alihmaalu waalicmaalu oo waa maxay inaad tiraahdid zaydun dhanantu qaa'imun inaad tiraha waa banaan tahay inad zaydan danantu qaaiman tiraana waa banaan tahay liajli tawasuti laakiin haddii tawasut ay timaada alicmaalu awlaa min alihmaal alxaala athaalitha idaa taqadama almafcuulaani calaa hadihi alafcaal waxaad tiri zaydan qaa'iman danantu zayd waxaan u malayay inuu istaagan yahay icmaalna waa banaan tahay ihmaalna waa banaan yahay laakina alihmaal awlaa min alicmaal oo zaydun qaa'imun danantu in la yidhaahdo yaa wanaagsan oo wuxuu ka wanaagsan yahay zaydan qaa'iman dhanantu ina tiraahdi marka intaas aan ku dhaafno maxaan ku yidhaahdaa dhanna iyo iyo akhawaadkeedii min xaytu alcadad way badan yihiin ilaa dhowr iyo toban bay isku gaarayaan haddii afcaalu taxwiil lagu sii daro ilaa labaatanay isku gaarayaan tiro ahaan marka xasrigeeda leysa hada mowdica baxthi wkulu ficli mutacadin yansibu mafcuulahu mihlu saqaa wayashrabu wa kulu ficli alwaaw listinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf ficli mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi mutacadin sifatu lilficli wa sifatu marfuuci marfuuc mutacadin sifatu lificlin wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi mutacadin yansibu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اficl اmutacadi mafcuula mansuub mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi mafcuula mudaaf wاlhaau mudaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali nasbi wاljumlaة min alficli wاlfaacili yansibu fi maxali rafci khabru mubtada kuligii mubtada ahayd khabarkeeda yansibu wa mithlu khabru limubtadain maxduufin taqdiiru dalika mithlu saqaa ficlu ficlu maadi mabniyu calى fatxati mqadaraة calى اlأlfi manaca min duhuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa saqaa mithaal iska waaye mithaalka waxaa weeyaan saqaa caliyu khaalida maan waa dhihi kartaa wa yashrabu waaw xarfu caطfin yashrabu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa ay shaaribu wاljumlataani wاljumlaةu yashrabu macطuufaة calى jumlati saqa wa jumlaةu saqa fi maxali jarin mudaafu ilayha haddii kale mithlu mudaaf saqaa wayashrabu mudaafun ilayhi majruur bikasrati muqadara manaca min duhurihaa ishtiqaal maxali bixarakati xikaaya waa dhihi kartaa oo lafdi ahaan markaas aad tiraahd hadaad mithlu mudaaf iyo saqa aad tira ismou noqda marka liannaka tataxadath laa can saqa calaa annaha ficl laakin inamaa tataxadathu can saqa calaa annaha lafdu lilafdi eh, lificli saqa ism waa laakina xarfu istidraakin wa nasbin tansib اlisma wa tarfacu alkhabra laakina min akhawaati ina iyay kamid tahay waa markay mushada tahay w haddii laakin la yihahdo way ka duwan tahay ficla ismu laakina mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ficla mudaaf ashaki mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wاlyaqiini arwaahu xarfu caطfin alyaqiini macطuufu calى الshaki wاlmacطuuf calى majruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi waxaa laga yaaba ardayga markuu mubtada yahay inuu yihahdo yaqiini mansuub bilyaa inuu yidhaahdo oo u maleeya markaas in jamcu mudakari saalim ay tahay macnihii baa markaa kaa maqan sax waaye suuradeeda markii la fiiriyo qofkii wuu ku khaldami karaa laakiin yaqiin waa hal shay waa yaqiin waay shaygii jamac inuu ku tusiyo kadibaad ya maa lcraab mase waaw baa lcraab aad leedahay marka hadda yadaa ha iska wadata laakiin hal isim waaye isim mufrad a waaye isimka hadduu mufrad yahayna waxaa lagu hoos dhigaa kasra ayib yansibu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damat daahiratu fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu ilى ficli shaki mafcuulayni mansuubun mafcuulu bihi mafcuulayni mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan an can ilfatxati liannahu muhanaa mafcuulayni laba mafcuul wanuun ciwadun can itanwiini fi ismi lmufrad waljumlatu min alficli walfaacili yansibu fi maxali rafcin khabaru laakina ficladaas laakinadii ficla waa isimkeedii yansimuna khabarkeedii waay fi talqiini fi xarfu jar atalqiini ismun majruuru bifi wa calaamatu jari kasra daahira aljaaru walmajruuru fi talqiini mutacaliqun biyansibu taquulu ficlu wa faacil qad xarfu taxqiiq khil ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wa taau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali alhilaala mafcuulu bihi awal mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi laaixan mafcuulu bihi thaani mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad khiltu fi maxali nasbin maquulu taquulu wqad wajadtu waqad wajadtu iyo waqad khiltu isku craab waay almustashaara mafcuulu bihi awal hilaalka craabtiisi oo kale naasixan laaixan ay lcraab tahay jumladan waqad wajadtu lmustashaara macطuufaة calى jumlati qad khiltu wmaa adunu alwaaw xarfu caطfin ma naafiya adun ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasib wاljaazimu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana caamira mafcuul bihi awal caamira mafcuulu bihi awal mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi rafiiqa mafcuulu bihi thaani mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ayb jumladan wmaa adunu qad khiltu isaga cadaf wlaa araa alwaaw xarfu caطfi laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa araa ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlifi manca min duuriha atacaduru wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana lii jaar wmajruur mutacaliq bra khaalida mafcuul bihi awl mansuub bifatxa daahira sadiiqa mafcuul bihi thani mansuub bifatxati daahira wahaakada alwaaw lilstinaafa xarfu tanbiih kada kaaf xarfu jarin da ismu ishaara mabniun cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq btasnac tasnacu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhiri wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta fi xarfu jar calimtu majruur bfi w calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى aakhiri manca min duhuriha ishtigaalu lmaxali bxarakati اlxikaaya calimtu oo ficili faacilaad isim ahaan ula dhaqmaysa ama waxaad leedahay fii qowlika aad ku qowsha calimtu markaa calimtu ficil wa faacilay noqonaysa laakiin tasnacu fii calimtu lafdigaas calimtu saasaad ku samaynaysa wa fii xasibtuna macduufatun calaa calimtu huma fii zacamtu macduufatun calaa xasibtu haddaad tasnacu waad ku samaynaysaa fii qowlika calimtu aa tiraa ficil wa faacil wa fii qowlika xasibtu ficil wa faacil huma fii qowlika zacamtu ficil wa faacil marka mid kastaba fii maxali nasbi maquul qowl noqonayaan ficil faacil markaa tira haddii kale fi calimtu fi xasibtu isim ahaanaad ula dhaqanaysaa ayagiyaa majruur noqonay haddii calimtu ficli wa faacil ay ka baxeen markaa liannahu fii baa gashay ayaga asmaa bay noqonayaan macnaheedii ficilkia mar isim iska noqon kara ma aha laakin maqsuudu bilafdihi intaas weeyaan intaas aan ku dhaafno baabu camal ismi اlfaacili اlmunawani isimkii faacil camalkiisa oo la tanwiiniya gaar ahaan yuu u baab yahay qaala naadimu raximah اllahu tacaala wain dakarta faacila munawana fahuwa kamaa low kaana ficla bayina farfac bihi fi laazimi اlafcaali wansib idaacu dii bikuli xaali taquulu zaydun mustashrin abuuhu taquulu zaydu mushtarin abuuhu birafci mithlu yashtari akhuuhu wqul saciidu mukrimu cuhmaana binasbi mithlu yukrimu dayfaana intana wuxuu noogaga hadlay musanifka wax la yidhaahdo isim faacil wax la yidhaahdo dabcan munaasabad inta loogu sheegay isimka faacil in kaana ficluhu mutacadin ilaa mafcuulin fahuwa faismu lfaacili kadalika yatacada ilaa mafcuulin markuu mafcuul u gudbo mansuubaadkuu ka mid yahay min haadihi alxayhiya yaa loogu sheegay fi baabi almansuubaat wuxuuna cinwaan u yahay alasmaa alcaamila camal alafcaal waxaa meel aad dhigataa alaslu fi lcamali alafcaal inay tahay waxa wax kordhiganayo ama wax godanayo ama maxaan ku irahdaa waxaa lagu yaqaanaa afcaasha waay asmaada ayadayaa lagu camal falaa waxa faacil noqonaho la godanayo ama mafcuul noqonayo la kordhiganayo waa asmaadii afcaashii oo mathalan hadaad jaaa camrun aad tirahda camr waxaa gotay jaaadi hadaa darabtu caliyan aad tira caliga waxaa kordhigtay bay darabti yaa kordhigatay caamil waxaa lagu yaqaanaa afcaasha ayib asmaadana maxaa lagu yaqaanaa inay macmuul noqoto laakiin fii xaalaad yasiira asmaa waxaa jirto la yidhaahda alasmaa alcaamil camal alafcaal oo ficilkii mudaaricay shabahday biwajhin aw biaakhar todobadaas ama lix isim baa jirto ou ugu horeeya isim faacil uu musanifka ka hadlay isim faacil isim mafcuul siyaq lmubaalaga sifat lmushabaha bismi اlfaacili maxaan ku irahdaa ismu tafdiil masderki asmaء اafcaal todobadaas waay todobadaas waxaa la yihahda alasmaaء اlcaamila camal اafcaal laakiin mid kastaba dariiqa gooni ayuu ku camal falay ee kulligee taxta bandin waaxid ma wada gelayso sidaas awgeed buu wuxuu musanifka kaga hadlay asmaadii alatii tacmalu camal اafcaal isim faacil basuu kaga hadlay liyakuuna cinwaana calaa gayrihi min alasmaaءi اlukhraa daalibka meesha marxaladan ou joogo qasadka uu musanifka kale an yudaribahu cala alicraab ko wa an yunabihahu calaa asli اlmacluumaat haddii lagu yihahdo isimka faacil sida afcaashii oo kale u camal falayaa wuxuu kugu baraarujina kugu dhalinayaa an tatanabaha ana hunaaka asmaaa ukhraa tushaabihu fi lcamali intaas keli ah waxaa waa tahyi'a liطaalib lima sayulqى ilayhi fi اlkutub اlأkhraa sidaas weeyaan markaasuu iri wain dakarta faacila munawana fahuwa kamaa low kaana ficla bayina wain dakarta haddii aad sheegtid faacilan ay ismu faacilin haddaad sheegtid munawanan la tanwiiniyey oo daaribun iyo qaatilun iyo saamicun haddii aad saas u keentid fahwa isimkii faacil kamaa low kaana wuxuu la mid yahay waaba asigoo ahoo ficlan ficil ah ficilkoo bayinan haddaad isim faacil oo ficil mutacaddi ka yimid aad keentid wuxuu la mid yahay ficilkii asiga laga soo qaatay oo yacmalu camala ficlihi yarfacu faacilahu wa yansibu mafcuulahu intaasuu u jeedaa wain dakarta haddii aad sheegtid faacilan faacilkoo munawanan ee la tanwiinay ismu faaciloo munawana fahuwa isimkii faacil kamaa low kaana waaba asigoo ah ficlan ficil ficilkoo bayinan cad ee farfac bihi isimkii faacil waxaad ku godaa fii laasimi alafcaali afcaasha laasimkeeda ku god yani waxaa weeyaan farfac bihi in kaana min laasimi alafcaal haddii isimkan faacil waxa laga keenay ficil laazim ou yahay irfac bihi faacilahu bas farfac ku god isimkii faacil bihi bifaacilihi bimarfuucihi fi laazim alafcaali in kaana min laazim alafcaali aw in ishtuqa min laazim alafcaali haddii afcaasha laazimkeeda laga keenay faacilkiisa unbaad ku godaysa oo hadda haddii aad dhihi jirtay qaama zaydun hadaad dhihi jirtay zaydun qaaimun dheh qaaimuntaas markii khabarulmubtada ay noqoto kadib baa waxaa ugu qarsan damiir meeshaas oo qaaimun huwa huwadaasaa faacil qaaim faacil keliya u qaadanaya taas waa garanay markaasuu ku yiri wansibku nasbi mafcuulkiisa idaa cudiya haddii la gudbiyo bi kulli xaalin xaalo kastaba haddii isimka faacil ficilka laga keenay mutacaddi ou ahay ficilkan isimkan faacilne mafcuulkiisa ku nasbi taquulu waxaad leedahay zaydun mushtarin abuuhu zaydun ninka la yidhaahdo mushtarin wuu soo gatay abuuhu aabihiisa ayaad leedahay birafci baad ku qowleysaa oo mushtarin abuuhu mushtarkii waxaa lagu goday abuuhu waxau la mid yahay mithlu yashtari abuuhu mithlu yashtari akhuuhu walaalkiisaa wax soo gadana ou la mid yahay kamaa ana alficla yashtari iktafaa bimarfuucihi akhuuhu sidaasoo kalea mushtarintaane markay khabar noqotay kadib ay haddana faacilkeeda abuuhu ay qaadatay hadda mithaalkan musanifka uu ku mithaaliyey inuu yahay mushtarin اسم faacil oo فعل لازم laga keenay laysa cala الصحيح lianna waxaan ognahay yashtarii ficilka ah mutacadi waa laasim mithaal uma noqon karo laakiin musanifka maadaama ficilka mutacadiga ah mafcuulkiisa fadlo uu yaho la goyn karo unbaa mafcuulkii la gooyay laakiin ficil ishtaraa ishtaraa ficilkiisa mutacadi waa ishtaraa ghulaaman ale ama cabdan ou soo gatay naaqatan ou soo gatay mafcuulu bihi waa marka waxaa fiicnaan lahayd in jalasa iyo dahaba iyo qaama iyo qacada iyo in lagu miithaaliyo oo la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa qaacidun abuuhu in la yidhaahdo zaydun qaacidun abuuhu mithlu markaas yaqcudu akhuuhu oo kale laga dhiga taasay mithaal ahaan ay sax ku tahay wa waxaa waxaad tidhaahdaa saciidu ninka la saciid la yidhahda mukrimun wuxuu karaamaynayaa cuhmaana fiiri markaan kan hore wuxuu ku miithaaliyey ficilkii iyo isimkii faacil oy labadoodii hal marfuuc bas ku kaaftoomeen oo ugu wada inay labadooda laazim yihiin midaana waxa weeyaan isim faacil oo mutacaddi ah oo mukrimuntaas faacil baa huwa ugu qarsan cuhmaana mafcuulkeedii waa sida yukrimu dayfaanaba ay u tahay yukrimu waa ficil faacilkeedu huwa ayaa meesha ku qadaran addayfaanna waa mafcuulu bihigii weeyaan marka isimka faaciloo mukrimka ah maadaama ficilka laga keenay oo yukrima uu mutacaddi yahay you isimkii faacilo mukrimin een mutacadi ou noqday hal nuqda basaa inoo hartay marka isimka faacil musanifka muxuu u yiri wa in dakarta faacila faacilan munawanan muxuu u yiri munawanantaas maxay noo soo kordhisay waxay noo kordhisay isimka faacil oo camala ficlihi qabanayo laba xaaluu kala yahay inay al ku jirto iyo inay al ku jirno u tanwiinsanay labadaas wa iyo in la idaafeeyo idaafada hadda iska reeb isimka faacil haddii la tanwiiniyo inta tanwiinta u imaanin haddii al ay ku jirto isimka faacil oo meeshii laga dhihi lahay caliyun daaribun khaalidan aliri caliyun addaaribu khaalidan al baa la geli alqaatilu aldaaribu almushtari almukrim haddii al la geliyo isimka faacil al haddii la geliyo yacmalu muطlaqan wax shuruuduhu u baahan yahay malah laha lianna al waxay siinaysaa dafca qawiya jiddan waxaa laleeyahay asha isimka faacil gashane waa al mawsuula a wasfigaasna waxaa looga dhigayaa silaة اlmawsuul waa baab kale oo hadda inaan eh, aan kugu mashquuliya ma rabo nuqtada labaad isimkii faacil al haddaysan ku jirin oo qaatilun eh, maxaan ku irahdaa mukrimun eh, saamicun mushtarin haddii la yiraahdo oy al ku jirin laba shardiyaa lagama maarmaan inuu haysto shardiga koobaad inuu wax ka horeeya ictimaado wuxuu ku cugsaday inuu helo keligiis ismataagi karo hadda adigoo hadlaysa ma dhihi kartid e, daaribun caliyan iskama dhihi kartid waa inuu mubtada ka horeeya zaydun daaribun caliyan in la yidhaahdo ama istifhaam ou ka horeeya adaaribun zaydan in la yidhaahdo ama nafyi ou ka horeeya oo maa daaribun zaydan in la yidhaahdo ama wasfi ama wax kale almuhim alsmu alfaacilu lmunawan laa yacmalu ila ida اctamada calى shayin qablahu min mubtadain aw istifhaamin aw nafyin aw gayra dalika ayib shardiga labaad waa inuu bimacna alxaal yahay aw alistiqbaal oo waxaad leedahay zaydun daaribun wou garaacayaa khaalidan alaan inay tahay iyo daaribun wou garaaci doonaa caliyan hadan labadaas midkood inay tahay laakiin lagaa yeeli maayo inaad tiraahdeed zaydun daaribun caliyanow garaacay oo shalay ma laga yeelayo liannahu waxaa lagu leeyahay isimka faacil waxaa loo camal siiyey likownihi ashbaha alficla almudaaric ficilka mudaaricna ima an yadula cala alxal aw alistiqbaal maadi ma tusiyo ila ida اkhtarana bihi maa yasrifu ila almaadi baab kalawa sidaasoo kale yuu noqonaa baa lagu leeyahay isimka hadduu munawan yahay isimka faacil nuqtadaas waa muhim jiddan nuqtada kale isimka faaciloo munawanka ah waxaa bannaan in isimkiisa lagu nasbiyana waa bannaan tahay in loo idaafeyana waa bannaan tahay oo hadda haddaad tiraahda zaydun daaribun caliyan hadda waad ku nasbisay waxaa banaan mafcuulkiisa in loo idaafeeyo oo tiraa zaydun daaribu caliyin ficilka intaasuu kaga duwan yahay ficilka mafcuulkiisa looma idaafay kar lianna alafcaal laa tudaaf aslan baynamaa alasmaa alcaamila camala afcaaliha yajuusu idaafatuhaa ilaa macmuuliha ama ilaa mansuubiha nuqdadaasna muhim weeyaan ayib aan ku laabana markaan wain dakarta faacila munawana fahuwa kamaa low kaana ficla bayina alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn awl ficlu shardi wthani jawaabu wajazauhu dakar ficil maadi mubnin cala sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxarik fi maxali jazmin wataau faacil mabniyun cala fatxi fi maxali rafcin faacila mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi munawana صfaة lilfaacili wa صfaة اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi fahwa alfaau waaqcaة fi jawaabi الshardi huwa damiir munfasilu mabniyu cala اlfathi fi maxali rafcin kama low kaana ficla bayina kama alkaafu xarfu jarin maa masdariya low xarfu shardi wa hiya ayda masdariya low xarfu shardin fi mudiyin wayaqil ilaahu mustaqbala laakin qubil waati ibnu maalik u yiri maada waa masdariya lowna waa xarfu shardi waana masdari xuruufta masdarka laga dhalaaliyo waxa ka dambeeyo waa an iyo anna iyo key iyo ma iyo low xuruuftaas waxaa lagu magacaaba xuruuf masdariya waxay ayaga galaan iyo ayadaa waxaa la ysku dhalaalina masdar laga keenaya marka de low xarfu masdar iska dhe oo ama xarfu shardin icraab hadda meeshan ku marah kaana ficlun maadin mabniyun cala alfatxi wasmu kaana damiiru mustatirun jawaaza taqdiru yacuudu ila smi اlfaacili kama low kaana ismu اlfaacili ficla ficla khabaru kaana mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi bayinan صifaة lilficli mansuub wcalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min kaana wasmiha wa khabariha fi taأwiili masdari majruuru bاlkaafi wالtaqdiiru fahwa ka kownihi ficla bayina hadda kaanadiyaa masder lagu dhalaalina kaanada masderkeeda kown waay marka kaafkii aan awalina xaraf jar maadi iyo lowdi iyo wixii ka dambeeya intan dhalaalina kamaa low kaana ka kownihi marka kownidaas majruur bilkaafay noqonaysaa marka aljaaru walmajruur fahwa kamaa ka kownidaas jaaru wamajruur mutacaliqun bikhabarin maxduufin taqdiiru kaa'inun waاljumlaةu min mubtadai min almubtada'i huwa wa khabarihi aladii huwa jaaru majruur fii maxali jasmin jawaabu shardi liannahu dakartaadaasa ficlu shardi ka dhigna wa in dakarta faacila munawana fahwa kamaa low kaana ficla bayina farfac fahwadaas hadda waan ku khabarnay haddii kale fahwadaas jumla oo oo caadifa waad ka dhigi kartaa farfac bihi aada jawaabti ka dhigi kartaa haddaan fahwa jawaabti ka dhignane farfac bihi fahwadaasay isaga cadfan tahay labadaba wain dakarta faacila munawana fahwa kamaalo farfac farfacda in jawaab laga dhigaa fiican waljumlatu min almubtada walkhabari fahwa kamaa low kaana macduufat calaa jumlati dakarta iska dheh farfac marka الفاء واقعة في جواب الشرط ارفع فعل أمر مبني على السكون wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta bihi jaar wmajruur mutacaliq birfac wاljumlaة min alficli wاlfaacili farfac fi maxali jasmi jawaab shardi fii laazimi jaarun wmajruur mutacaliq birfac laazimi mudaaf alafcaali mudaafu ileyh majruur calaamatu jiri kasra daahira ayb wansib alwaaw xarfu caطfin insib ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wa jumlaة insib macduufaة calى jumlati irfac idaa darfu الzamaan mabniun calى الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq binsib cudiya ficlu maadi mabniyu lilmajhuul w naaئb الfaacili damiir mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى smi اlfaacili bkuli jaar w majruur mutacaliq bcudiya kuli mudaaf xaali mudaafu ileyh majruur bkasra daahira wاljumlaة min alficli w naaئb اfaacil cudiya fi maxali jari mudaafu ilayha taquulu ficlu wa faacilu زaydu mubtada marfuuc bdama daahira mushtarin khabru mubtada marfuuc calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlyaai اlmaxduufati liltiqaaءi saakinayni manaca min duhuuriha hiqalu mushtariyun ay ahaan lahayd wاljumlaةu wa huwa mushtarintaas ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu اlfaacila abuuhu faacil lismi اlfaacili abuuhudan waxay faacil u tahay mushtarin mushtarkii marka laba darafuu wax ku cuna marna khabarou noqdo kan horou qanciyey marka labaadna keligiisa camal wata abuuhu marka waxaad leedahay faacilun lismi اlfaacili w calaamatu rafcihi lwaaw niyaabata can اdama lanahu min alasmaaءi اlkhamsa abuu mudaaf wاlhaau mudaafu ilay mabniin calى dami fi maxali jarin jumladan zaydu mushtarin fi maxali nasbi maqulu taqulu birafci yaad leedahay birafci jaarun wamajruuru mutacaliqu bitaquulu mithlu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru dalika mithlu mithlu mudaaf wاlmudaafu ilayh maxduuf taqdiiruhu mithlu qowlika yashtarii ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة cala lyaai manaca min duhuriha hiqalu akhuu faacilu yashtarii marfuuc calaamatu rafcihi waaw niyaabata can dama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa akhuu mudaafu laa mudaafu ilayh mabniyu cala dami fi maxali jarin abuuhuna asmaa lkhamsa waa ma adri waxaan soo ciraabi maha marka qaarkeed waxaa laga yaabaa in iska iloobo wax kale oon meesha ku jiran an iskaga dhawaaqo abuuhu waa faacil oo mushtarin marfuuc bilwaaw liannahu min alasmaai sita min alasmaai alkhamsa akhuuna saasoo kale waa wa qul ficlu wa faacilun qul ficil amr minu cala sukuun walfaacilu damiir musatir anta saciidu mubtada marfuucu bilibtidaa marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi mukrimun khabaru lmubtada marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi w mukrimu ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu اfaacila wayansibu اlmafcuul wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى saciid cuhmaana mafcuulu mafcuuluhu ama mafcuulu ismi اfaacili mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhiri wاlif اliطlaaq biالnasbi jaaru wamajruur mutacaliq bqul biالnasbi baad ku qowleysaa mithlu khabru limubtadain maxduufi taqdiru dalika mithlu khabarki mithlu mudaaf wاlmudaaf ilayh maxduuf taqdiruhu mithlu qowlika yukrimu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى saciid addayfaana mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlalifu liliطlaaq wاljumlaة min alficli wاlfaacili yukrimu fi maxali nasbi maquulu qowli maxduuf wallahu aclam wslى اllah wslama calى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi